الخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku axkaamtii wadciga xukmu lwadci wa aqsaamihi xukmu lwadci wa aqsaamuhu ka soo qaadanay alcila asabab ashardi shardigaa inoogu dambeeyey oon ku jirnay shardigu waa ilsaamu shay ow iltisaamuhu xagga markaa ee luuqada marka la idhaahdo shardi bifatxi shiin waraa waxaan jeedaa bifatxi shiini wa iskaani ra shar marka la idhaahdo waxa weeyaan ilzaamu shay wa iltisaamu ama haddii sharad la idhaahdo sharad oo labadaba la fadxiyo sharad calaamad buu noqdaa faqad jaa ashraaduhaa ay calaamaatuhaa marka waxa saxa baa laleeyahay in sharad iyo shardi aanay isku mid ahay xagga macnaha iyo xagga jamacaba oo shardi biiskaani ra shuruud iyo sharaa'id baa lagu jamciya ama sharad marka la dhahdo bifatxi ra waa calaamaad oo ashraad ah baa lagu jamcinaya marka shardi weeyaan kan waa biiskaani ra waa ilzaamu shayin ow iltizaamuhu shay oo aadad u islaasimiso ama cid aad laasimiso saas buu markaa noqonaya qaarna waxay leeyihiin mayna waa isku mid oo waa kan laftiisu waa sharad bay leeyihin oo wuxuu calaamad u yahay xukun sharciya laakiin sida saxdiihi waa in la kala saaro shardi biiskaani raa uu kanuu noqdo wuu noqdo xagga luuqada ilsaami shayin ow iltisaamuhu xagga istilaaxa umaan dib ugu noqonayna istilaaxa maa yalzamu min cadamihi alcadama intaa ishkaal kuma jiro oo shardiga waa wasfi maad wasfi weeyaan yalzamu uu ka dhasho min cadamihi cadamkiisa manaa cadamu shardi maxaa ka dhasha alcadamu cadamu alxukmi qofkii haddaanu weyse qabin oo bila wuduu uu yahay cadam baa yimid soo oo weysadii lama hayo idan adamka waxaa ka dhalanaya cadam cadam اlxukm hada laa ishkaala fiih jumladaas wayada waa waadix wey markuu dahaara aanay jirin oo dahaaradii cadam meesha uu ka yimaado cadamu xukmina wuu imanaya oo salaadina ma jirayso ardayga marka inta dalabada inta dambe ayaa markaa waxoogaa isku taagtay laakiin inta hore maa yalzamu min cadamihi alcadam waa waadix walaa yalzamu min wujuudihi wujuud laakiin wujuudkeeda waa wujuudu tahaara kama dhasho laba arrimoodba kama dhashaan wujuudna kama dhasho laazima cadam laazimihina kama dhalanayo cadam laazimihina kama dhalanayo lidaatihiida waxaa u noqonaysaa waa juska qaybtiisan dambe oo waan sheegi doonaa lidaatihi iyada halkaas ka dhig walaa yalzamu min wujuudihi wujuudkiisa kama dhasho macnaha wujuud ahaara kama dhasho wujuudun taasaan tusaale ka keenayna qofkiibaa soo dahaaro qaatay oo uu soo weysaystay duluuku shamsigiina ma gaadhin meel buu iska fadhiistau iska tasbiixsaday salaaddii maa la helay may lama helin laakiin dahaaradii maan la helin waa la helay idan wujuudkii dahaarada ma ka dhashay wujuud lxukmi oo salaadihi may kama dhalin marka laakiin mar waxaa jirta wujuudkeeda wujuud uu ka dhalan doono waa tan lidaatiida uu ku ixtiraasayo oo mar waxaa jirta mar alla markaad soo weysaysato salaadiina laazim ay noqonayso waa marka shardiga uu la xidhiidho shardigiiyo sababtii markay wada xidhiidhaan wey aqimi salaata liduluuki shams markuu qofkii soo weysaysto uu soo dahaaro qaato dahaaradii haddii uu la xidhiidho sabab oo duluuku shamsigiina uu gaadho munu tukanin marka markaa wuu tukanaya idan taasi maaha lidaati shardi waa shay khaarijka aguy ah oo sababtaa ayaa keenanaysaa lagu odhanaya markaad soo dahaaro qaadato dahaaradaasi wujuud kama dhasho oo salaaddii inaana tukanin waa suurtagal inaad tukataana waa suurtagal laakiin mar waxaa jirta intaad soo dahaaro qaadato luzuum uu ka dhasho laazim inaad salaada wujuud wujuud laazima ka dhasha marna cadam laasimaa ka dhasha waa markaa uu ku saaraya lidaatihida lidaatihidu taas ku baxaysa tusaalaan ka bixinaynaa tiyo dahaaradii la helay xukunkiina la helay tiyo dahaaradii la helay xukunkiina la waayay waad soo dahaaro qaadatay waa shardigii waa la helay soo maha waxaan idhi wujuud laasimii kama dhasho mar buu wujuud laasimii ka dhasha intaad soo dahaaro qaadatay buu duluuku shamsigiina gaadhay maxaa markaa ka dhalanaya wujuud laasima ka dhalanaya laakiin ma lidaatihiba ma shardiga daatadiisa markaan eegnaa mise waa sabab baa jirta meesha sabab baa timid marka lidaatihiida wuxuu ku saarayaa bay idhaahdeen marka shardiga uu la xidhiidho muqaaranatu sabab asharda idaa qaarana asababu asharda marka sababtu shardiga la xidhiidho wujuud laasima markaa ka dhasho qadiyadaas waa qadiyad shardigii ka baxsan tacriifkiisa marna maanic baa imanaya qiyaamulmaanic way soo weysaysatay haweenaydii tusaale ahaan duluku shamsigiina wuu gaadhay qabla takbiirat alixraam jaaa alxayd takbiirat alixraam ka hor ama intaanuu salaaddiiba gelin ayuu maanic yimiday dahaaradii bay ka baxday idan dahaaradii waa la helay oo wujuudkii waa uu jiray salaaddii maa la helay mayu qiyaamulmaanic maanic baa yimid marka tacriifkii shardiga waxba uma dhimayso waxaa la leeyahay waa lidaatihi maahe waa lishayin khaarij laakiin inagu shardiga daatadiisa markaan eegno aynaan amar kaloo khaarija eegin cadamkiisa cadam baa ka dhasha laakiin wujuudkiisa wujuudna kama dhasho cadamna kama dhasho qofkii wuu soo weysaysan karaa salaadna wuu tukan karaa mana tukan karo labaduba mana suurtooda way suurtooda idan wujuudna kama dhasho cadamna kama dhasho waa wujuudkiisa laakiin haddii lagu dhahdo wujuudkiisa mar buu ka dhashaa wujuud laasimi ama wujuudkiisa marbuu ka dhashaa cadam waxaan odhanaynaa markaa madaatu shardiba mise marna sabab baa jira marna maanic baa kulmay marna sabab baa jira marna maanic baa jira marka daad lidaatihi taas buu ku saarayaa marka intaas baan eh, dib ugu noqonaynay inta kale aqsaamta eh, ayuu u qaybiyey aqsaamta shardiga mid waa caqli kal xayaati lilcilmi shardi caqligaa lagu garanaya inaanu cilmiimanaynin ilaa inay xayaati jirto mooyaane waayo meyd waxmuu baran ma jiro suurtagalba maaha shardigaasi waa caqli baa la midna waa shardi luuqawiyo waa in iyo siyaqdii kale la xidhiidhi jirtay akhawaadkeeda ee siyaqdaasi ee xagga xaqiiqadeeda markaynu eegno waa min baabi qabiil asbaab waa min qabiil asbaab sababahay ku jirta ee kuma jirto shuruudan shardigan ma soo galayso ee xagga luuqada la dhaha waa shardi luuqawiya in dakhalti daara fa inaki daaliqun duu saasoo kale u yidhaahdo siday fuqahadu ay yidhaahdaan amilada ku bixiyaan waa min qabiil asbaab dukuulkii marka la helo dalaaqiina waa la heliyey dukuulkii haddaan u dhicinna dalaaqii ma imanaynin dhinaca haddaan eegna waa sabab laakiin xagga luuqaduu yahay shardi oo xaggii luuqada waxa la dhadaa shardi midna waa shardiga sharciga waa ka loo jeedo oo waa tasawufka muqaabilka oo waa tahaaratu salaad iyo wixii lamid ah. waxaan bilaabaynaa markaa almaanicu almaanicu maanicu waa ismu faacil min manaca markuu qofku shayga manciyo ee uu xaajis sameeyo laba shay kalateeda ayaa waxaa dhahdaa almaanic calaa siiqati faacil ficilkiisuna waa manaca waa facala facaladana waxaa dhahdaa ama ha noqoto tii mutacadiga ahayd ama tii laasimka ahayd ha noqoto ismigeeda faacil waa faacil buu ku yimaada sida jalasa sayidun oo kale fa huwa jaalisun qatala caliyun camran fa huwa qaatilu ama mutacadi ha noqda ama laazim ha noqda waa maanic faacil weeyaan ismu faacilkeedu marka maanicu waa ismu faacil wa huwa fi luqati alxaajisu xagga luuqada markaan eegno waa xaajis xaajis xaajis waxa la dhahdaa waxa laba shay kala xidha ayaa la dhahdaa xaajis wa fi istilaaxi xagga istilaaxana maa waa wasfi yalzamu uu ka laazimo min wujuudihi wujuudkiisa waxaa ka laazima alcadamu oo waxaa la dhahdaa waa caksu shardi shardiga cakiskiisa shardigu muxuu ahaa maa yalzamu min cadamihi maa yalzamu min maa yalzamu min wujuudihi macnaa wa ka dhasho cadamkiisa maxaa ka dhasha cadam maa yalzamu min cadamihi alcadam waa saas cadamu ahaara maxaa ka dhalanaya cadam اlxukmi kanna waa cakiskiisa maa yalzamu min wujuudihi alcadam kan wujuudkiisuu cadam ka dhalanaya dahaaradana ee shardigana cadamkiisuu cadam ka dhalanaya marka waa caksu shardi maa yalzamu min wujuudihi alcadam wujuudkiisa waxaa ka dhasha cadam waxaa tusaale u ah tusaale isagu ina siiyey kalububati fi lqisaas buu dhalan tusaalayaashu way badan yihin waxaa ka mid ah ka najaasati alqaa'imati cala albadan markay badanka ku taagan ama dharka aad huwan waa maanic manciya cibaadada wakadayni dayn qofka haddii lagu leeyahay dayntu waa maanic manciya xukunkii ahaa wujuubu sakaat inay sakadii kugu waajibto xoolaad haysataa laakiin dayn baa lagugu leeyahay idan sakadii wuu mancinaysaa dayntaasaa mancinaysa idan wujuudkii maxaa ka dhashay wujuudkii daynta maxaa ka dhashay ama wujuudkii najaasada maxaa ka dhashay cadam cadamu lxukmi salaaddii ma tukanaysid hadday najaasa jirto hadday deyni jirtana sakadii ma bixinaysid idan juskaasi waa waadix wey qaybta hore maa yalzamu min wujuudihi alcadam wujuudkiisuu cadam ka dhashaa shaygani kolka la helo xukunkiibuu diidayaa uu mancinayaa walaa yalzamu ka dhalan maayo min cadamihi la cadamun wujuudun walaa cadam la'aantiisa laakiin wujuudna kama dhasho cadamna kama dhasho lidaatidayadaalkaadhiglidaatida juska hore u noqonaysaa tusaale ahaan maanica waxaan idhi hadda dayntan tusaale ka dhig qofka haddii dayn lagu leeyahay dayntaasi waa maanic mancinaya xukunkii wujuubu sakaadka waa markay jirto idan jiritaankeedii maxaa ka dhalanaya cadam laakiin cadamkeeda ka war haddaan dayn lagugu lahayn de haddaan dayn lagugu lahayn wujuudna kama dhalanayo mancina kama dhalanayo oo waxa tuustusaala u ah qofkii dayn laguma leh tusaale ahaan cali dayn baa lagu leeyahay waa juska hore seke maa lagu yeelanaya may maxamed dayn laguma laha ma odhanayna markaa mar haddaan dayn lagu lahayn seke laguma leh may waxaa laga yaabaa inaan dayn lagu lahayn oo uu qani yahay xoolihiisuna ay nisaabkii gaadheen idimuuna sekadii bixinin wuu bixinayaa daynna laguma leh markaa sekadii uu bixiyey waxaa laga yaabaa hebel dayn laguma leh cali dayn laguma leh haddana seke ma bixinayo waxaa laga yaaba inaan daynba lagu lahayn lakiin uu faqiiriyuna xoolaba haysan ama xoolihiisaba aanuu nisaabkiiba gaadhinba ama xawlaanulxawl sanadkiiba aanuu soo warin idan daynta jiritaankeeda waxaa ka dhasha seke la'aan inaan seke lagugu lahayn laakiin eh, dayn laguguma lada dayn la'aanta wujuudna kama dhasho cadabna kama dhasho waa saas u jeeda wujuudna kama dhasho cadabna kama dhalo qofkii waxaa laga yaabaa inaan lagu lahayn dayn oo uu faqiir yahay muu bixin markaas kolkaas male idan cadan baa ka dhashay manxado laguma le waxaa laga yaabaa qofka inaan sake lagu lahayn oo uu qani yahay xoolihiisino nisaabkii gaadhin dee sakadii wuu bixin idan wujuudu dayn waa maanic manciya xukunka ah sako inuu qofkii bixiyo amaa cadamu dayn maanic iyo wujuud midna ma keento wujuud iyo cadam midna ma keento marka intaa juskaa waa la fahmay soo maa lidaatihi bay noqotay lidaatihiidu waxay u noqonaysaa juska hore oo ah maa yalsamu min wujuudihi alcadam oo wuxuu ka ixtiraasayaabaayidhi lidaatihida walow qaarkood ihahden in laiskaba xadfaa fiican waayo waa laiska fahmayaa in haddii sabab kale ay jirto inaanu maanic waxba qabanayn marka waxay u noqonaysaa bay idhahdeen juska hore oo ah waxaan nidhi maanicu xukunkuu manciya laakiin haddii xukunku uu leeyahay laba sababood xukunkiibaa laba sababoodleh dee maanicu hal sababu xukunkeeda mancin soo maha labadii sababtii kale isagu shuqulkuma leh tusaale ahaan aabbo dilay inankiisii waana tusaalaha weyna siiyey qofku haddii uu wax dilo alqatlu alcamdu alcudwaan soo sabab meehay sababtaasi maxay waajibin jirtay xukun ah qisaas in la qisaaso markaa waxa w waa inankiisii ubu waa meeshii timiday aabbanimaa meeshii timiday mayna maanic ahayn mancinaya markaa qisaastii in odaygii la qisaasi maayo laakiin odaygii markuu inankii dilay irtada can alislaam ayuu islaamnimadiina ka ridoobay wuu ridoobay idin riddadu waa sabab kale iyaduna oo waajibisa xukunkii qisaasta idan maadaama mid ubuwadii meesha ay jirto idan ubuwadii keliya waxay mancinaysaa uun hal sababa xukunkii oo waa sababtii haydee alqatlu alcamd cudwa ama arintan kale ee irtidaadka iyo ridada shaqarkumale idan waa la dili idan maanici ma la helay mise lama helin waa la helay xukunkiina waa la helay aaway markaa manicintii idan waatan laynu nidhi maa yalzamu min wujuudihi alcadam wujuudkiisa waxaa ka dhasha baan nidhi cadam iminka isagoo jira maanicii ayuu haddana xukunkii la helay oo uu waxba mancin waayey idan waxaan leenahay uma noqonayso arrintaasi daatada maanica maaha waa maanica daatadiisa markaan ka hadlayna laakiin iyaga arrin kalaa jirta oo waa maxay sabab kalaa quuntay oo xukunka waajibinaysa maanican ina isagu wuxuu ku saabsanaa un hal sababood xukunkii ama sababtan kale isagu shuqulkuma saas laajligeed wax tacriifkii maanica ay arrintaasi u dhimaysaa ma jirto marka lidaatadeedi waa qaybtaa hore ayay u noqonaysaa mana sii badinin maanica ee markuu inoo tacriifiyey hal tusaale inaga siiyey wuxuu hi kal ubuwati fi lqisaas kalubuwatu ubuwadu waa wasfi maanic baa la yidhaahdaa wuxuu mancinayaa qisaasta oo waalidkii la qisaasi maayo hadduu walidkiisii dilo sababtoo ah isagaa u ahaa baa layidhi inuu kownkan yimaado isagaa sabab u ahaa ilaahay baa abuuray laakiin kullu shayin lahu sabab sabab isagaa u ahaa inuu kownka yimaado idan weladkii sabab inaanu u noqonin weeyi bay yidhahdeen icdaamkiisa iyo isaga la'aantiisa wayna badan tahay markaa tusaalayaashu taa aan soo tusaalenah tusaalaha hore ayaa ka mida oo qofka oo seko sekada bixin jiray haddii dayn lagu yeesho sekadii ma bixinayo waa maanic nijaasadii waxay mancinaysaa xukunkii salaada amilada maanic way badan yihiin kutub usuul fiq haddaad dib ugu noqotana amilo badan baad ka helaysaa kalubwati fi lqisaasi sida ubuwada oo kale ama aabanimadu waa wasfi mancinaya qisaasta xukunkeeda kalubuwati fiqisaas idan maanica intaasaan kaga baxaynaa alsixatu walfasaad wuxuu ku xijisiiyey sixadii iyo fasaadkii asixatu walfasaad usuuliyiinta qaarkood waxay dhahdeen waxay hoos gelayaa axkaamta wadciga axkaamta wadciga qaybahan inay hoos imanayaan khilaaf baa ku jira waxaan laisku haysanin uun sababta iyo shardiga iyo maanica intaa laiskuma hayo cilladu waa sababkunbay hoos degtaa ama haddaad kala saartood cillo tiraado ama cilla iyo sabab iyo shardi iyo maanic intaasi waa axkaamulwadciya laakiin asixatu walfasaad iyo aadaha iyo icaadada iyo qadaha iyo casiimada iyo ruqsada khilaaf baa ku jira qaarkood way ku soo daraan qaarkoodna waxay dhahdaan abwaab kale kaga hadlaan calaa ayi xaal waa khilaaf baa ku jira hase yeeshee maadaama uu axkaamulwadci uu inoo keenay halkanubaa lagaga hadla xukmulwadci baan odhana asixatu walfasaad usuuliyiinta qaarkood waxay dhahdeen sixada iyo fasaadku ma soo galayso axkaamta takliifiga ee waa axkaamulwadciya saasaana xoog badan sababtoo ah waxaan soo nidhi axkaamta takliifigiihi waa iqtidaau shay iqtidaa dalab baa ku jira iyo takhyiir dalabkaasi ama kii jaasimka ah ha noqdo ama kii khayra jaasimka ah ha noqdo idan sixad iyo fasaadku wax dalabi muu ku jiraa wax dalabi kuma jiro amaaraad iyo calaamaad buu sharcigu ina siinayaa oo ina odhan doonaa haddii khalalkaasi uu ku dhaco cibaadada ama mucaamalada iyo caqdiga hadduu khalal ku dhaco waa faasid ama waa baadil haddii cibaadada iyo mucaamalada laga helo shardigaa iyo shardiga oo arkaantaasina laga helo wax maanicihin aanu meesha imanin oo mancinaya sixadeeda waa saxiix baa la odhanaya ee faasid maan idan waa min akaamwaa min qabiil alwadci xaggii takliifka maaha laakiin waxaa ku khilaafay baa dhahda raasi iyo baydaawi oo waxay dhahdeen waa min alaxkaami takliifiya xaggeed markaa ugu tiriseen baa la yidhi axkaami takliifiya waxay dhahdeen asixa marka la dhaha shaygaasi waa saxiix haddii la idhaahdo ulajeeddada loo jeedaa waxa weyan bay dhahdeen waa xalaalun ficluhu idan xalaashuna haggay ku jirtay markaa dee waa taxriim taxriimka kasoo horjeedkiisa eh. marka waa inaad samaysaa ama waajib ha noqdo ama sunno ha noqdo marka la shaygaasi waa fasaad waa faasidna ulajeedada loola jeedaa waxa weyaan bay dhahdeen waa xurmatu lintifaacihi intifaaciisa ayaa markaa xaaraantinigoobaya xurmaduna waxay ku jirtay min aqsaami xukmi takliifi laakiin waxa weyaan eh, dhinacaasi waa wareeg waxa fiican in lagu tiriyo asixatu walfasaad eh, qaybta wadciga asixatu wlfasaadu asixatu fi luuqati albaraa'atu min alcayb xagga luuqada sixadu waxa weeyaan albaraa'atu min alcayb shayga oo beri ka ah ceeb shaygaas waa saxiix haddii la ydhaahdo macnaha ceeb buu beri ka yahay weyaan ceebtaasi ama ha noqoto tii xisiga ahay ee la arkay oo inta badan shayada la taaban karaayo ee aan macnawiyaadka ahayn marka la ydhahdo waa saxiix waxaa loola jeeda sixadii xagga ee xisiga haddii la shaygaas waa saxiixi weeye macnaa waxa weyaan waa shay dhammaystiran baa loo jeeda oo wax ceebahoo muuqata male hadduu shaygu macnawi uu yahayna cibaadadani waa saxiix marka la dha cibaadadii shay xisigo la taabankanaya maahayn waa kale macnawiga wey macnaha shuruuddeedii bay dhammaystirantay arkaanteedii waa la helay haddii la dhahdo caqdigani waa caqdi saxiixa waxaa loo jeedaa sharcigii waafaqay amartii iyo maqsuudkiiiyo midhihii laga lahaana wuu ka dhashay marka waa albaraa'atu min alcayb xagga luuqada amaa fi isilaaxi xagga isilaaxa faasaxiixu min alcibaadati maa ajsa'a waasqada alqadaa'a intaynaan tacriifkan sheegin tacriif ulfuqahaa weeyi waxaa ka horeeya xoogaa ka horraysiinaynaa xagga istilaaxa marka la yidhaahdo saxiix ama shaygaas waa sixa waxaa loola jeedaa tacriifka ugu wanaagsan ee lagu tacriifiyey waxa weeyaan in la yidhaahdo muwaafaqatu dilwajhayni asharca waa shayga oo sharciga waafaqa shayga dilwajhaynka ah ee labada wejile oo sharciga waafaqa bay yidhahdeen dulwajhaynka waxay ula jeedaan shay kasta oon odhan karno sharciga wuu khilaafay ama wuu waafaqay ama cibaado ha noqoto ama mucaamalo ha noqoto dilwajhayn baa laydhahda waxaa ku baxa baa ladhahdaa shay hal weji uun leh tusaale ahaan ka macrifat illah ilaahay barashadiisa oo kale macrifatullaahi ma odhanaynaa e, waa dilwajhayn waa xaqun shay kaloo wejilun baa jira weji sharca waa ashirki oo kale iyo ashirk hal wejiyun buu leeyahy dil wajhayn lama odhanayo laakiin shaygu markuu sharciga waafaqana la odhanayo sharcigiibuu waafaqay oo marka shuruuddiisi iyo wixii laga helo laleeyahy sharcigu waafaqay kolka shuruuddii iyo arkaantii laga waayo na la odhanayo sharcigiibuu khilaafay shaygaa maxaa la dhahdaa dilwajhayn markaa ibaadadana way ku suurtowdaa mucaamalada labadaba marka shayga dilwajhayinkee labada wejile oo sharciga waafaqa wey tacriifkaasaa ugu fiican idan shayga markuu sharcigii waafaqo maxaan odhanaynaa waa saxiix baan odhanayna saxiix idan shaygan inuu saxiix yahay inuu hayru saxiix yahay waxaanu bandhigaynaa muuna sharciga ahayn waa sharciga wey idan markaan shaygiin idhaahna waa saxiix laba inoogu kala saar markaa mucaamale iyo iyo cibaado mucaamaladii waxaan leenahay maadaama ay saxiix noqotay sharcigii ay waafaqday oo saxiix ay noqotay maqsuudkii iyo midhihii laga lahaabaa imanaya oo waa maxay naqlulmulkiyati inay mulkiyadii wareegto ama xillulintifaac badheh inaad ku intifaacdo tusaale ahaan alaabaad iibsatay baycii si sax wuu dhacay sharcigii wuu waafaqay qofna lacagtii buu qaadanayaa qofna alaabtii adna alaabtii baad ku intifaacaysaa alaabtii ku intifaacdood ku tasarufto oo ama cid kale aad u hiibayso ama aad dib u iibiso ayaad xaq u leedahay qofkii kalena lacagtiibuu ku intifaacaya midhihii looga jeedana baycwaka haddii kale midhahaasi ma imanayo waa markaan idhahno mucaamaladaasi way saxday cibaadadii baa hadhay cibaadada markaa khilaaf baa ku jira mutakalimiinta waxay idhahdeen cibaadada marka la way asaxday waa markay amarka waafaqdo amarka ha waafaqda yidhahdeen macnaa amarka ha waafaqda waa maxay sharciga waa inay waafaqdo macnaha waa inaad sidii saxdahayd adugu la timiday danigaaga iyo malahaaga walow qaladba ha ahaato xaqiiqadeeda marka loo ege fuqahaduna waxay leeyihiin waa tacriifka halkan inoogu jira maa asqada alqadaa'a waajsaa waa waxa guda qallahana kaa rida haddayse meel ka xun tahay hadhow markaad xasuusato soo qallayn mayse idan mar haddaanaad qallaynayso waxa weyaan kaamayna gudin bay dhahde oo qallihii kaamuuna dhici labadaa qowl ba markaa ayaa ku jira halkanse maadaama kitaabku mukhtasir yahay qaybtaa kale waa uu ka tegey ee mutakalimiinta mana soo qaadin kutubta usuulfiqi o dhan ay wada sheegaan waana masalo muhiim ah wayna dhacdaa inta badan oo qofka waxaa laga yaabaa inuu tukado isagoo aan dahaaro qabin marka intaasaan rabay inaan ka horraysiiyo wa amaa fi istilaaxi xagga istilaaxa faasaxiixu min alcibaadati cibaadada ka saxiixii waxa weeyaan maa ajsaa waa waxa guda ajsaa min alijsaa oo ijsaa bay ka timiday waxaana yidhahdeen waxa weeyaan qofka oo markuu cibaadada la yimaado ficilkaa uu sameeyey sababtiisa qani kaga noqda inuu mar labaad uu la yimaado macnaa way gudday wey maa ajsaa min alijsaa oo in dimadaadii beri bay ka tahay in mar labaad aad cibaadadii soo celiso ayay dimadaadu beri ka tahay waana halka khilaafku ka taagan yahay mutakalimiintuna leeyihiin ma ajsaa ma odhanayna bay dhahay walow yaanay kaaba gudinba ee mar haddii aad cibaadada adigu sidii la amray aad ula timiday adigu dannigaaga iyo malahaaga sidii la rabay haddaad ula timaaddo waxaan leenahay cibaadadaasi waa saxiix tusaaluhun baanaad ku fahmaysaa oo waxay dhahdeen nisaacu horta waa oo wax eh, midhoo ku jiraa ma jiro qof baa salaa tukaday wahuwa hayra mutadahir isagoo aan dahaalo qabin ma soo weysaysan wuxuuna u haystay inuu weyse qabo salaaddii afartii ragcadood buu tukaday wuu ka baxay salaadaasi ma saxiixbaa mise waa faasid waa intaanu masaladu fuqahadu waxay leeyihiin salaadaasi waa faasid hadda iskuma haystaan labadooduba hadduu ninkaasi sidaa ku dhinto inay salaadiisii guday cind allaahi waay isagu de waxa weye wuxuu amalihiisu saasuu ahaa fataqu llaha ma statactum ilowguna wax biniaadmigaba marka ku qoran isagu wixii la amray wuu la yimid marka hadduu sidaa ku dhinto inay salaadaasi ka gudayso iskuma haystaan labadooduba hadduu xasuusto inuu bilaawayso ku tukaday inuu qallaynayana la yskuma haysto labadooduba isku waafaqsay ida waa khilaaf laftiay ahayd marka fuqahadu waxay dhaheen faasid baan odhanayna oo markaas siday ku noqotay faasid waayo waxay dhahdeen hal markuu xasuusto soo ma tukanayo mar labaad idan maadaamuu mar labaad tukanayo tii hore may ka guday markaa dimadiisu beri may ku noqotay kumayna noqonin bay dhahdeen marka xaqiiqatulamri baan eegaynaa bay dhahdeen nafsi alamri mayane kuwa kale eh, mutakalimiintuna waxay leeyihin waxaan eegaynaa qofkani miyaanuu la yimin cibaadadan sideediima ula yimid isaga dannigiisaan eegaynaa iyo melihiisa idan waa cibaado saxiixa laakiin iskuma haystaan haddii uu waxa weeyaan uu mar labaad uu xasuusto inuu bilaawiso ku tukaday inuu salaadaas soo celinayo waana ta lagu tiriyo inuu khilaafku yahay lafdi wasixat lcaqdi odhan jiray kowkabu saadic suyuudi wasixat lcaqdi awi tacabudi wifaaqu dilwajhayni sharca axmedi tacabudka wanaagiisa iyo sixada caqdigu waa shayga dilwajhaynka oo sharciga waafaqay wa qiila fi lakhiiri isqaadu lqa tan dambe waxay yidhahdeen waa cibaadadee waa inuu qadihu kaa dhaco oo mar labaad aan mudaalib aanad ku ahayn markaa waa madhabkii fuqahada dabadeed wuxuu yidhi waalkhulfu lafdiyun cala alqowli rida khilaafku waa lafdi ee khilaaf macnaha midhale oo wax midhay ka dhalanayo ma aha maa ajsaa wa asqada alqadaa waa inaad fahantaa inuu yahay madhabkii fuqahada waana madhabka raajixa idan haddii qofku salaad tukado isagoon dahaaro qabin maxaan odhanaynaa salaadaasi waa faasid siday faasid ku noqotay maa asqada alqada adiimay kaamay ridin laakiin waa goorma waa markaad xasuusato waa markaad asuusatbaan xasuusanta markaa cidba kugumale oo saasay ku tegtay wa asqada alqadaa waalsaxiixu min alcuquudi sida shayga saxiixa xagga cuquudda huwa aladii amara almaqsuuda waa ka maqsuudka iyo ulajeeddada laga leeyahay ka midho dhaliya oo midho ay ka dhashaan laakiin sixadaa marka hore horaysaan leenahay horta mucaamaladani waa inay sharcigii waafaqdo markay sharcigii waafaqdaan odhanaynaa saxiix kolkaan saxiix nidhaa maxaa ka dhalanaya amartii iyo midhihii midhihii baa ka dhalanaya midhaha maxaa ka mid a ah? ka xililintifaac intifaaciyo xalaalooba filbayci bayci oo midna lacagtii uu ku intifaaco midna wixii kale alaabtii uu ku intifaaco hadduu baycu yahay bayc baatila ama bayc faasida xalaal kuuma aha inaad ku intifaacdo midba waxaa bedelkii u qaatay ka xilil intifaaci intifaaca xalaalowgiisa uu xalaal noqdo filbayci bayca bayci markaa maqsuudkii laga lahaayo midhuhu wax kale maaha waa xilul inaad ku intifaacdo wa xilul iyo istimtaaci inuu xalaal noqdo fi nikaaxi nikaaxi labadanba waa mucaamalaadkii oo markuu zawaajkii zawaaj sharciya uu noqdo istimtaacii baa qofka u xalaaloobaya haddii kale uma xalaaloobay midhaha iyo maqsuudka laga lahaa caqdu nikaaxuna wuxuu ahaa xillulistimtaac marka halkaa waxaan ku ogaanay sixadu inay tahay xagga istilaaxa cibaadada markaan eegno maa ajsa'a wa asqada alqadaa'a halkaa waxaa ku baxaya cibaadada qadaha aan kaa ridaynin laakiin waa calaamada bilfuqahaa baan ama calaamada bilmutakalimiin ma aha iyaga waxay idhahdeen maa waafaqa alamra wixii amarka waafaqa xaggii mucaamalaadka iyo cuquuddana waxaan leenahay waa bayca ah, hadday noqoto xilulbay e, alintifaacu fi lbayc istimtaacuna waa xaggii nikaaxa waalbaadilu baadilkuna fi luuqati xagga luuqada muxuu baadil u keenay baadil muu inoogu jiray ciwaanka mise ciwaanku wuxuu ahaa un asixatu walfasaad wuxuu ahaa asixatu walfasaad wuxuu baadilka u keenay fasaadka iyo baadilku cinda aljumhuur waa mutaraadifaan waa hal shay un wax alle waxay ku kala duwan yihin ma jiro jumhuurta agtooda haadaa cibaadatun baadilatun wa haadaa cibaadatun faasida haadaa mucaamalatun baadilatun wa haadaa mucaamalatun faasida waxay ku kala duwaan ma jiro waa cinda aljumhuur waa hal shay un wey xanafiyada kala kaxaysa maadaamay arrintoy sidaa tahay waa ama baadilka hainoo tacriifiyo ama fasaadka ha tacriifiyo waa isku midun waa hal shay wlbaadilu fi luuqati xagga luuqada addaahibu waa ka tegaa laydhaa dayaacan bilaash wa khusran iyo khasaare macnaha waa shay de aan la tirsanayn wey badala damuhu haddii la dhaahdo dhiiggiisii hadri buu ku tegey sooma wuu buri addaahibu dayaacan addaahibu dayaacan wa khusran wuxuu ka soo qaatay fayruus alaabaadiga qaamuuska waa shay macnaha waxa weeyaan taga oo baaba'a khasaare iyo biduuni faa'ida dayaacan waa shay buray wey baail waa la dhahashaygaas xagga istilaaxana huwa aladii laa yumiru lmaqsuuda minhu huwa aladii waa ka laa yumiru aan midhaynin oo aan ka midho dhalinin almaqsuuda minhu maqsuudkii laga lahaa bayca maqsuudka laga lahaa muxuu ahaa waa ka xag hore inoogu soo sheego waa xilulintifaac idan kuma intifaacaysid maqsuudkii laga lahaa ma imanayo xalaal kuuma aha inaad ku intifaacdo lacagtaa ama ka kale uu ku intifaaco alaabtaasi fa huwa didu saxiixi waa saxiix xadiidkiisa waalfasaadu fi luqati didu salaax fasaadkuna xagga luqadda dee salaax unbuu ka soo horjeeda idan waa laba kelmadooda mutaraadifo waa cinda aljumhuur wa amaa fi istilaaxi xagga istilaaxa fa huwa macnaa wuxuu u jeedaa baatilku wa amaa fi istilaaxi xagga istilaaxa fa huwa fasaadku fasaadkii baa daniino ayuu u galay oo fasaadku wuxuu yidhi xagga luuqada waa didu salaax waa wanaagku kasoo horjeeda wixii wanaagsan ayuu kasoo horjeeda waxaas waa faasid baa laydha salaaxa didkiisaad ku garanaysaa xagga istilaaxana fa huwa muraadifun lilbutlaan butlaanka uunbuu muraadif u yahay baadilku wuu muraadif u yahay muraadif maxaa la dhahdaa waa laba shay oo isku mid wey mutaraadifku waxa weeyaan laba shay oo xaggii ku dhawaaqana ku kala duwan xaggii macnahana iskaga mid ah oo waxay ku kala duwan yihiin aanu jirin kani wuxuu ku tusaya unbuu kanna ku tusaya mutaraadifaan baa la odhanaya sida faralka iyo waajibka oo kale cinda aljumhuur taraaduf baa ka waa hal shay un xanafiyadu laakiin way kala duwi jirtay tanna way kala kaxeeyeen wa amaa fi istilaaxi fa huwa munaadifun lilbutlaan khilaafan lilxanafiyati ay xaala kownina aan nahay mukhaalifiina kuwii khilaafaya lilxanafiyati xanafiyada fa innahum xanafiyadu faraquu bayna albaadili waalfaasid way kala tafriiqiyeen baadilka iyo iyo faasidka wa jacaluu waxay ka yeeleen baadilan baadil bay ka yeeleen maa kaana nahyu maa shayga kaana nahyu nahyiguu yahay canhu xaggiisa ka socda liaslihi asalkiisa shayga nahyiguu asalkiisa u noqonaayo waxay yidhahdeen waa baadil nahyigu ama shayga daatadiisuu u noqdaa bay yidhahdeen ama wasfigiisa oo shayga daatadiisa la mamnuucay oo arkaantiisa ay ku dhacayo nahyigu kaasi waxay dhaheen waa baadil amaa shayga uu wasfiga u noqonayo xagga wasfiga iyo sifada waxay dhahdeen waa faasid wa jacaluu waxay ka yeeleen maa kaana nahyu canhu maa macnaha shayga kaana nahyu canhu nahyiga xaggiisa ka socdaa ee macnaha xaggiisa ku sahabsani uu yahay liaslihi asalkiisa ee yarjicu liaslihi asalkiisa uu noqonayo waxay ka yeeleen baadilan baadil bay ka dhigeen kaas tusaaluyna siiyey ka salaati bilaa wuduu waaba salaaduu ku tukado bilaa weyso waa xaggii cibaadada waxaa kaloo xaggii mucaamalaadka ka mid a wa ka bayci alkhamri khamri hadduu iibiyo oo kale iyo baycu lkhinsiir oo waa xaggii maxalka ama xaggii arkaanta ayuu noqonayaa oo waxa weeyaan bayculmajhuuli shay majhuuluu iibiyey waxaan kaa iibiyey buu idhi hashaa waxa ku jira waa bayculmajhuul waayo wuxuu noqonayaa arkaantii shayguu noqonaya ama labadii caaqid buu noqonayaa ilmo yaroon qaangaanin baa yidhi bictuka haada daar guriganaan kaa iibiyey adna waxa tidhi ishtaraytu waa baadil sababta mid baan ehelu ahayn inuu wax iibiyo idan shaygu haddii uu noqonayo arkaanta caqdiga ama ha noqoto siiqada ama ha noqoto arkaanta ama ha noqoto caaqidooyinka ama maxalka maxaa la odhanayaa shaygaasi waa baadil baa la odhanaya nahyiguna asalku u noqonaya asalka shayga ayuu noqonaya ka salaati bilaa wuduu qofka hadduu salaad ku tukado weyse la'aan idan nahyigaasi daatada shayguu noqonaya ee inta badan laakiin xanafiyadu masaladan lagaga haya waxaad ku garan kartaa ee haddii la yidhaahdo bal ka warran salaadana goonideedaanu kasayna weysela'aantana goonideedaa loo kasaya oo macnaha waa laba shay oon isku midahay ee waxaad ka dhigtaan ka salaata bilaa wuduu qaybta waxaad raacisaan wasfiga u noqonaysa waa macquul baa la odhan karaa waayo tanay wasfiga u celiyeenba tusaale ay ka bixiyeen maxaa ka mid a ka soomi yoomin naxri maalinta naxrigoo la soomo waa maalinta ciidda idan waxay dhaheen waa laba kala jiho nahyiguna wuxuu u noqonayaa bay idhahdeen maalinta aad soontay soonkaad soontay oo waa waa ahaanshaha aad tahay kii soonka riday maalin naxriya oo la mamnuucay soonkana gooni baan u garanayna bay dhahdeen waa sharci dee halkanba salaadda waa harci maa dhana wiisaduna waa gooni maaan lo odhan karin marka waxa weeye had iyo jeer halkanoo dhulkan oo kale waad garan kartaa inay jumhuurtu markaa ay sawaabka ku taagan yihiin oo shaygan uu yahay uun hal shay keliyaad ama asalkiisa ha u noqdo ama wasfiga ha u noqdo oo baadil la ydhaahdo iyaguse saasay dhahdeen wamaa kaana nahyu canhu liwasfihi wa jacaluu waxay ka yeeleen faasidan faasid bay ka yeeleen maa kaana nahyu canhu shayga nahyigu uu yahay mid u noqonaya liwasfihi sifadiisa shayga haddii nahyigu sifada u noqdana waxaan odhanaynaa waa faasid tusaalihii waa ka kamaa fii sawmi yowmi naxri soomu yowmi naxri yowmu naxri waa ciidu naxr ciidu aladxaa idan waa xaaraam in la sooma haddii markaa uu soomo masalan wuu nadri waxaan ilaahay ugu nadriyey buu yidhi inaan maalin soomo dabadeedna soomu yoomu naxri buu soomay cinda alxanafiya waxay leeyihiin waa faaside baadil maaha baadil maaha bay waa faasid sababtoo aan ah nahyigu soonka uma noqonaya yidhaahdeen soonku sidii asalkiisa waa mashruuc ee nahyigu wuxuu u noqonayaa riditaanka aad riday soonkani maalin naxri ee aad ka jeesatay bay dhadeen dayaafadii ilaahay iyo martigashiintii maalinta ay ahayd inaad wax iska cunto iyoaad ka jeesatay idan taasuu nahyigaa kuugu dhacaya laakiin soomka markaan asalkiisa eegno waa shay mashruuca shayga baadilkiina agtayada waxay yidhaahdeen waa shayga manhiyun canhu ah liwasfihi wa aslihi asalkiisii wasfigiisuba waa manhi ka bayci alkhamri oo kale iyo wixii lamid ka salaati bilaa wuduu oo kale inkastoo taas la odhan karo tani u dhowdhowda marka iminka khamrida daatadeedaa la diiday inaad iibiso daatadeedaa mamnuuca khinsiirka daatadiisaa mamnuuca arkaanta caqdiga waxa u noqonayana waa baadiloo daatadiisaa mamnuuca tusaale ahaan qof aan qaangaadhin hadduu bayci rido maodhanaa baycu waa mashruuc may arkaantii bay ku jirtaa cilladu nahyigu arkaantiibuu soo galay waayo qof aan qaangaadhin baa baycii riday idan labadii caaqidaynka ahaee bayca guntaybuu midkood ehliye aanu lahayn way ku baxaysaa markaa meesha ama maxalka ha noqoto ama caaqidaynka ha noqoto idan shayada caynkaasoo kale ee nahyigu uu noqonayo shayga daatadiisa iyo arkaantiisa waa baadil baan odhanayna laakiin hadduu wasfiga u noqonayo waa faasid baan odhanayna ka wasfiga u noqonayaana xagga cibaadaadka tanuu inaga siiye tusaale oo waa ka soomiyo min naxri mucaamalaadkiina maxaa soo galaya ka talaqi rukbaan wuxuu ka hortegey eh, dadka safarka ee eh, suuqa alaabta keenaya iyuu ka hortegey imminka nahyigaasi uma noqonayo asalka shayga way kan alaabta wataa dee ah ahliyadiisa way dhammaystirantay alaabtiisii waa xalaal adigana waa sidoo kale nahyigu xarguu noqonaya marka waa wasfi oo waa shay ka baxsan maahiyada shayga waa maxay waa kahortagaad ka hortegtid kahortagaad ka hortegta baan odhanayna idankaasoo kale maxay leeyihin xanafiyadu waa faasid jumhuurtuna waxay leeyihiin waa baadilo wax farqiga udhexeeyaa ma jiro baycu lkhamri iyo talaqi rukbaan labadaba maxaanu leyna ma lehin jumhuurtu baadil sababtoo shayna wuxuu noqonayaa uun asalkii nahyiga qaarkiina muxuu noqonayaa wasfiga wasfiganina rukun arkaanta ka midunbuu ku dhacayaa bay dhahde ee gooniiskuma taagaya markaa farqiga udhexeeya waa intaa kamaa fii soomi yoomi naxri liman nadarahu qofka ku nadra soomi yoomi naxr fa innahum xanafiyadu yactaduuna bisawmihi soonkiisa way tirsanayaan idan faasidku xanafiyada agtooda waa martaba u dhaxaysa laba martabo saxiix iyo baadil ayuu u dhaxeeyaa saxiixu shaygani waa mashruuc sharcigaa jideeyey asalkiisuna waa la ogol yahay wasfigiisana nahyiguuma noqonayo sida qof hay xalaala qofka iibiye oo kale shuruud inay dhammaystirantahay kaa saxiix baan leenahay marna nahyigu wuxuu noqonayaa shaygan daatadiisa maxaanu leenaha kaana waa kii ugu xumaayo waa baadil baan gaadhsiinayna midna labadana u dhexeeya oo waa mansila bayna almansilatayn waxadhen waa faasi oo nahyiga sharcigaa ah ayaa wuxuu u noqonayaa daatada uma noqonayo arkaantu way dhammaystiran tahay arkaantu waa saliim wasfi buu noqonayaa wasfi sifaatka ka mida ah ayuu noqonaya marka kaana waxaan leynay bay dhahde xanafiyadu faasid khilaafku ma laftiba mise amar buu leeyahay way jiraan mas-uuliyiinta qaarkood oo yidhi khilaafku waa lafdi laakiin lafdi maa halkan aanaan ku arkayna inaanuu lafdi yahay xanafiyadu way tirsanayaan soo ma odhanin faasidka jumhuurtu may tirsanayaan iyagu mayma tirsanayaan labaduba waa baadil bay idhahdeen laakiin halkan u fiirsa wuxuu idhi liman nadarahu fainahum damiirku xagguu noqonaya xanafiyada weeyaan fainahum xanafiyadu yactaduuna bisawmihi soomkiisa way tirsanayaan oo hadduu qofkaasi uu soomo yooma naxri isagoo maalin ku nadri jumhuurtu maxay leeyihiin waa inuu qalleeyo soomaha maalintaasi kama gudin bay dhaheen waayo xaaraan buu ku dhacay xanafiyaduna way tirsanayaan welidaa wuxuu yidhi cabdilcasiis albukhaari oo ka mida ah, qawl uu leeyahay axadu kutub kutubtiisa mid ka mida ah, wuxuu yidhi min xayu ina almanhiya canhu yasluxu lilisqaadi alqadaa fi alcibaadaat kamaa idaa nadara sooma yooma naxri laa yajibu calayhi alqada saasuu qada ku waajibi maayo waana aimadoodii waaweynaa marka saasay qabaan idan mayna tirsanin faasidkii faasidka way tirsan jumhuurtuna ma tirsanayaan idan khilaafku laftii ma waa khilaaf amar labaan leenahay oo ka dhalanaya jumhuurtu faasidka iyo baadilka agtooda waa mid xanafiyadana agtoodu waxa weeyaan wuu kala duwan yahay oo waa martabo udhaxaysa ee laba martabo waxayna yidhaahdaan mararka qaarkood faasidku jubraan baa ku dhaco waa la kabi karaa ka riba oo kale ka bayci dirham bidirhamayn mafaasid baa mise waa baadil cinda alxanafiya waa faasid baycani dirham baad ku iibisay laba dirham ayna riba ahayn waa riba waxay dhahdeen ninkani ahliyadiisi way dhammaystirantay kan kalena ahliyadiisi way dhammaystirantay siiqadii way dhacday waa dirham iyo dirhamo waa maal xalaala idan wasfiguunbuu ku xaaraantinimooba waa siyaadada halkan dirham maxaad muqaabil uga dhigtay laba dirham idan waa riba yidhahdeen idan waa faasid baycaas marka may tirsanayaan fasid aggaa ma tirsanayaan taasoo kale laakiin waxay leeyihiin jibraan baa lagu samayn karaa waa la kabi karaa halka dirhamuun ka rid bay dhaha dirhamkiiunu eli laba dirham baa dirham ku qadata soo maa ninka dirhamkiisii u celi bes baycina saa ku joogo waana xalaal buu markaa noqonayn jumhuurta waxay waa baatil gebigiisuba wuu burayba ha la kala qaato labadiisii dirham si adigana dirhamkaagiyaa kuu celiya min mar labaad markaa bay cusub soo unka oo soo bilaaba idan waa khilaaf markaa ee amar leh ayaa la odhanaya wamanaca aljumhuuru jumhuurta way manciyeen an yakuuna almanhiyu canhu manhiyu canhigu inuu yahay liwasfihi wasfigiisa shayga manhiyu canhugaa ah, liwasfihi wasfigiisa loo manhiyey ee nahyigu ugu dhacay inuu yahay muctadan bihi mid la tirsado xanafiyaduna maxay dhahdeen fa inahum yactaduuna bisawmi idan khilaafku halkaas buu uu ku kala duwan yahay jumhuurtu ma tirsanayaan shayga wasfigiisa la nahiyey walow daatadiisu haba badbaadee ma tirsanaya waxay leeyihiin waa baadilo faasidna ma ydhada ha labadoo way ka cabiraan waa laba kelmadood mutaraadifoon ama faasid bay dhadaan ama baadil bay dhahdaa walow inta badan ay u kala badiyaan oo inta badan mucaamalada ay faasid ku isticmaalaan xagga cibaadaadkana baadil ay dhaahdaan laakiin labada cibaaro waa laba cibaaroo kaa gudaysa midbata kale meesheeda ayay buuxinaysaa waxaa kaloo markaa ku jira waxoogaa ishkaala oo runtii idinku aad soo baari doontaan anuu ma hayo bacd alxanafiya waxay idhaahdeen masaladan ah in la kala farqiyo baadilka iyo iyo faasidka waxay dhahdeen annagu jumhuurtan ku waafaqsannahay wixii cibaadaada saasay yidhahdeen iyo mucaamalaadka oo ah nikaaxa baycoo keliyaata uun kala saarnaa bay dhahdeen baadilka iyo iyo faasidka qowlkaa waxaa laga hayaa ibnu nujaym alxanafi ashbaah wanadaa'ir saasuu ku caddiyey markaad arrintaa eegteed xaggii tusaalayaasha aad u dhaadhacdana waxaad arkaysaa in kii manhiyun e, canhu liwasfihi ahaa ay xanafiyadu lahaayeen waa faasid in had iyo jeer kutubtii usuulfiqiga tusaalayaashay bixinaan tusaale xaggii cibaadada u noqdo iminka kanoo kale maa laba tusaalo cibaada inayna siiye laba tusaalo cibaado ina siiye cabdilcasiis albukhaari oo kale markuu sheegaya arrintani isagu ma kala saarinba oo ma odhanin e, shaygaasina markuu waa cibaadaadkana waan jumhuurtan ku raacnay wixii mucaamalaadana faasid iyo baadil baan u kala saarnay ee wuxuu yidhi baadilkuna waa shaygaa iyo shayga oo waxa asalka u noqonaya faasidkuna waa waa shayga wasfiga u noqonaya idinsaanbuu uga hadlay isagu oo uma kala saarin mucaamalo iyo iyo cuquud marka arrintaasi waa arrin waxa weeyaan kulle ishkaal ku jiro oo aad idinku dib ugu noqon doontaan tusaalayaasha ay bixinayaan usuuliyiintu cibaadadiina way ku jirtaa mucaamaladiina way ku jirta haddiise qowlkaa ibnu nujaym la qaato de waxay noqonaysaa tusaale xagga cibaadada inaan la keenin ee dhammaan tusaalayaasha laga dhigo kuwo xaggii markaa waxa weyaan cuquuda ah wallah subxaana wa tacaala aclam